رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب الأذكار adkaartii ayuu kitaab uu u yahay ama dikriga iyo ilaahay xuskiisa baabu fadli dikri walxafi calayhi ilaahay xuskiisa fadliga uu leeyahay iyo guubaabo laysku guubaabiya qaala allahu tacaala wala dikru llahi ilaahay xuskiisa ayaa akbar weyn wa qaala tacaala fadkuruunii ixusa adkurkum waan idin xusaa dhahay ilaahay wa qaala tacaalaa wadkur rabbaka fii nafsika wadkur xus nafsak wadkur xus rabbaka rabbigaa fii nafsika nafsadaada ku dhex xus si tartiib ah u xus macnaha tadarucan adigoo cabsi ku jira iyo wakhiifatan isdullayn labadaba wa duuna aljahri jahri sukadiisa macnaha tadarucan cabsi iyo isduleyn iyo wakhiifatan khiifa oo ah qarsoodi ah adigoo khiifa iyo cabsi ku jira oo ka cabsanaya ciqaabka ilaahay hoosna u dhigayo naftaada maqalsiinayo waduuna aljahri korna aan u qaadayn min alqowli qowlka iyo dikriga bilguduwi subxi iyo wal aasaali galabtiiba walaa taqad ha ahaanin min algaafiliina kuwa ilaahay ilowsan waqaala tacaala wadkuru allaha kahiira wax badan ilaahay xusa lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan waqaala tacaala ina almuslimiina waalmuslimaat ilaa qowlihi tacaala ilaa ilaahay qowlkiisa laga gaaro waadakiriina allaha kuwa ilaahay xusaya kahiiran in badan oo ragga ah iyo waaldaakiraati kuwa wax badan ilaahay xusaayo dumarka cadda allaahu ilaah wuxuu u diyaariyey lahum ayaga makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajir oo cadiiman markaa weyn wa qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha kuwa ilaahay xumeeyayow ilaahay xusa dikran xusitaan kahiiran ee fara badan yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha ilaahay xuse dikran xusitaan kahiiran oo fara badan wasabbixuuhu nasaha bukratan subax iyo wa asiilan galabba walaayaatun fi lbaabi baabka kusoo soo arooray dikriga alleh kahiiratun macluuma aad bay u badan yihiin waana la yaqaanaa wacan abi hurayra radia allahu canhu qaala wuxuu yiri qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yiri kalimataani laba kelimadood ayaa jirta khafiifataani khafiif ku ah cala lisaani carabka faqiilataani ku culculus lmiisaani miisaanka xabiibataani loo jacayl badan yahay ila araxmaani allah raxmaanka xaggiisa labadaa kelimadoodna waa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim muttafaqun calayh labada kelimood ee ilaahay xaggiisa loogu jecel yahay waa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim muttafaqun calayh wa canhu radia allahu canhu qaala wuxuu yiri qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yiri lian aquula inaan iraahdoon dhaho subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar intaa inaan dhaho ayaa axabu ilaya xaggayga looga jecel yahay mimaa talacat calayhi shamsu waxay qoraxi usoo baxdo rawaahu muslim baa xadiidka wariyey macnaha adduunka iyo waxa kor saaran oo dhan bay qorax usoo baxdaa waxaanse ka jeclahay waxaasoo dhan subxaana allah iyo walxamdu lilah ilaahay baa nasahan iyo ilaahay baa mahad iska leh walaa ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kale ma jiro iyo wallaahu akbar ilaahay baa weyn axabu ilaya xaggiiga waa mid looga jecel yahay mimaa talacat calayhi shamsu waxay qoraxi markaa usoo baxdo wa canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yiri man qaala qofkii yiraahda laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika lahu shirkina uusan u sugnayn lahu lmulku mulki iyo maamul alla u sugnaaday walahu alxamdu mahadna ilaahay baa iska leh wahuwa ilaahay calaa kulli shayin wax walba qadiiru wuu awoodi karaa fii yowmin maalin gudaheeda micata maratin boqol mar kaanad lahu waxaa u sugnaanaysa qofkaa xagga ajir ahaan cadla cashari riqaabin toban qoorood fakintooda wax la mid ah wa kutibad lahu waxaa loo qoraa miatu xasanatin boqol xasano wa muxiyat waxaa laga tirtiraa oo laga hoobiyaa canhu xaggiisa miatu atu sayi-atin boqol xumaan ah wa kaanat lahu waxayna u noqonaysaa dikriga uu akhriyay xirzan xijaab iyo xirsi xir bay uga noqonaysaa min ashaytaani shaytaanka xaggiisa yowmahu dalika maalintiisaas xataa yumsiya ilaa uu ka galaabaysto walam yaأti lama yimaada axadu axad biafdala mima jaءa bihi wuxuu qofkaa la yimid wax ka fadli badan ilaa rajulu nin maadane camila camal qabtay akhara minhu wax ka badan wa wuxuu yidhi nebiga man qaala qofkii yidhaahda subxaana allahi wabixamdihi fii yowmin mi'ata marana xutat waxaa laga hoobiyaa oo laga tirtiraa khataayaahu gafafkiisa wain kaanat haba ahaadaana mila zabadi albaxri hirka badda oo kale sibidhka iyo hirka badda oo kale macnaha badnaan xataa heerkaas ha gaaraaneen ilaahay wuu ka dhaafaa mutafaqun calayhi wa abi ayuuba alansaari can الnabiyi qaala man qaala qofkii yiraahda laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashara maraatin toban jeer qofkii yiraahda man qaala laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashara maraat kaana kaman irtaqa waa qof xoreeyey oo kale arbacata anfusin afar nafood oo min waladi ismaaciila ismaaciil awlaadiisa markaa ka mid ah min waladi ismaaciil qaas waxaa looga dhigay sharafta ay leeyihiin iyo inay carab markaa yihiin waa lagu xeel dheeraanayaa oo qofka ilaahay subxaana wa tacaala dadkaasi qof xoreeyey oo kale ayaa markaa la siiyaa ajirkiisa uu siiyaa muttafaqun calayh wacan abi darin qaala qaala lii rasuulu llah baa wuxuu ii yiri alaa ukhbiruka ma kuu sheegaa biaxabi alkalaami hadal midka loogu jecel yahay ila allahi ilaahay xaggiisa ina axaba alkalaami hadalka loogu jecel yahay ila allahi alla xaggiisa waa subxaana allahi wa bixamdihi ilaahay baa nasahan maadna ilaahay baa iskale rawaahu muslim wacan abi malik alashcariyi qaala qaala rasuulku wuxuu yiri alطuhuuru nadaafadu shadrun waa shadru liimaani waa iimaanka nuskiisa buu dhahay walxamdu lilaahi kelimada alxamdu lilah la yiraahdana tamla'u lmiisaana miisaanka qiyaamay buuxinaysaa wa subxaana allahi iyo walxamdu lilaahi marka laysku daro tamla'aani waxay buuxinayaan labadooda aw amase tamla-u kiiba wuxuu buuxinayaa maa bayna asamaawaati waalardi inta samaawaadkii arlada ah u dhaxaysa rawaahu muslim wa can sacad ibni abi waqaas qaala wuxuu yiri jaa acraabiyun nin heer baadiya wuxuu u yimid ilaa rasuuli illaahi rasuulkii ilaahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yiri callimnii ibar kalaaman kalaam ibar hadal iyo eray aquuluhu aan iraahdo oo aan dhaho qaala rasuulku wuxuu yiri qul dheh laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu laa shariika lah allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kafiira wasubxaana allahi rabbi alcaalamiin walaa xawla walaa quwata ila billah caqli iyo xeelad iyo awood aan diinta ku raacnan xumaad uga leexana malihiin ilaa billaahi alcasiizi alxakiim ilaa ilaahay kaalmayntiisa maahan casiis ah oo xakiima qaale wuxuu yiri herbaadiyihi fa haa-ulaai lirabbi waxaa rabbigay waa iskalo waa ammaan ilaahay famaa lii ani maxaan leeyahay marka maxaan aniga sidqaasa u weydiistaa qaala nebigu wuxuu yidhi qul beh allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii in hanuuni waarsuqnii ina quudi ina arsuq dheh rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can thawbaan radia allahu canhu qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa buu yidhi idnsarafa markuu ka gadoomo ama uu ka baxa min salaatihi salaadiisa istakfara wuu dembi dhaaf weydiisan jiray halaathan saddex jeer istakfirullah istakfirullah istakfirullah oo saddex ah wa qaala kadibna wuxuu dhahayay allaahuma ilaahayow anta adigu assalaamu la nabad galay ayaa tahoo salaam ah waminka asalaamu salaamta iyo nabadgelyadana xaggaaday ahaatay tabaarakta khayrkaagaa batay yaa daljalaali waalikraam allaha jalaalka iyo weynaanta iyo ikraamta iyo karaamaynta iyo deeqda u saaxiibka ahow qiila lilawsaaci awsaaci ayaa loo yiri wahwa axadu ruwaati alxadiid waayee kayfa alistikfaar istikfaarta nebiga saddex mar uu weydiisan jiray say ahayd qaala wuxuu taquul astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah rawaa muslim baa xadiidkaa wariyey oo macnaheedu tahay ilaahu kii dembi dhaaf can lmuqiir bni shucba ana rasuul allahi kaana wuxuu ahaa ida faraqa marka uu ka baxo ama uu faaruqo min asalaati salaada oo wasallama uu salaamo noqsado qaala wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima actayta allahuma ilaahayo laa maanica wax mancin kara oo celin kara ma jiro lima actayta waxaad bixiso walaa muctiya qof wax siin karaa ma jiro wax bixin kara ma laha limaa manacta waxaad manciso diidana walaa yanfacu anfici min sadrajadi mid hodantinimo iyo dheef u saaxiib ah qof kastaoo qani ah oo taajir ah oo haadantinimo u saaxiib ah taajirnimadiis waxay anfacaysa ma jiro minka aljaddu jadka xaggaaguu ahaaday deeqda iyo dheeftii hodantinimada mutafaqun calayhi wacan can cabdullaahi zubayr radia allahu tacaala canhuma anahu kaana wuxuu ahaa yaquul mid yiraahda dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda xiina yusallim markuu salaamo noqsado laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahwa cala kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaaha ila allah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro walaa nacbud laa caabudayna ilaa iyaahu asaga maahana lahu nicm nicmo ilaahay bay u sugnaatay walahu lfadl fadlina ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waa kamaal mutliq ah iyo wax aan nusqaantoona markaa ku jirin fadli iyo dheeraad ilahay bay u sugnaatay walahu athanaau alxasani iyo ammaan wanaagsan laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabuda ma laha oo ma jira mukhlisiina annagoo u saafi yeelayna lahu ilaahay addiina diinka walow kariha alkaafiruuna kaafiriintaba karaahsatee qaal ibnu zubayr wuxuu yidhi wa kaana rasuulku wuxuu ahaa yuhallilu mid ku celceliya bihinna kuwa dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubatin ee waajib ah rawaahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين nimankii faqiiriinta ahaa ee muhaajiriinta ayaa atow waxay u yimideen rasuul allahi rasuulkii ilaahay faqaaluu waxay dhaheen dahaba way la tageen ahlu duhuuri nimankii xooloqabeynka ahaa bidarajaati alculaa darajooyin sarsareeya waannaciimi almuqiimi iyo naciimo joogto ah yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli saan ku tukanaynaa wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan ku soomna walahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday ayagu oo ay na dheer yihiin fadlun ziyaado oo min amwaalin xoola ah yaxujuuna way ka xajiyaan wayactamiruuna way ka cimraystaan wayujaahiduuna way ka jihaad galaan wayatasaddaquuna way sadaqaystaan waxaasoo dhanna ma samayn karno faqaala rasuulku wuxuu yidhi alaa ucallimukum miyaanan idin baraynin shay-an shay oo tudrikuuna bihi aad ku haleeshaan aad uga daba tagtaan man sabaqakum dadka idinka tegay wa tasbiquuna aad uga hormari kartaan bihi shayga man bacdakum dadka idinka dambeeya walaa yakuunu uusan ahaanaynin axadun axadna afdala minkum mid idinka fadli badan xaggiisa ilaa man qof maahana sanaca sameeyey midla maa sanactum waxaad samayseen oo kale qaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah haa rasuulkii ilaahayow noo sheeg qaale wuxuu yihi nebiga tusabbixuuna waad tasbiixsanaysaan wa taxmaduuna ilaahay baad ku mahadinaysaan wa tukabbiruuna ilaahay baad weynaynaysaan khalfa kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex mar qaala abuu saalix wuxuu yidhi alraawi waa ninka ka wariyey xadiidka can abi hurayre lamaa su'ila can kayfiyati can kayfiyati dikrihinna xuskooda kayfiyada sida ay tahay marka alla lagu xusaayo see waayo markii la yidhi qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu leey qofka subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar kow haddana subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar xataa yakuuna ilaa ay ahaadaan minhunna xaggooda kullihinna dhammaantood halaaan wa halaahiina macnaha alxamdu lilahna soddon iyo saddex ah allahu akbar oo soddon iyo saddex ah iyo subxaana allah oo soddon iyo saddexa muttafaqun calayhi wazaada muslim wuxuu ku siyaadiyey fii riwaayatihi farajaca way soo noqdeen fuqaraa'u lmuhaajiriin nimankii muhaajiriintaee faqiiriinta ahaa ilaa rasuulillaahi bay usoo noqdeen faqaaluu waxay dhaheen samica ikhwaanana walaalaheen way maqleen ahlul amwaali maalka u saaxiibka ahaa bimaa facalnaa wixii aan samaynay oo subxaana allah walxamdulilah bay maqleen fafacaluu midlahu ayaguna way sameeyeen intii oo kale weli isku sidaa layaho waana laka dheeriya rasuulkii allo faqaala rasuulku wuxuu yidhi dalika fadluullaahi kaasi fadli ilaahay waaye xoolahaasi waa fadli ilaahay yu'tiihi man yashaa'u qofkuu doono ayuuna ilaahay siiya subxaana watacaala waa fadli ilaahay yu'tiihi man yashaa addathur waa jamcu dath bifatxi daal daalkoo la kordhigo addathur addathur waa jamcu dath bifatxi daal wa iskaani thaa'i lmuhallatha wahwa almaalu lkahiir waa xoolaha faraha badan wa canhu can rasuuli illaahi qaala man sabbaxa allaha qofkii ilaahay u tasbiixsada oo subxaana allahi yiraahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda halaaan wa halaahiina soddon iyo saddex mar waxamid allaha ilaahay mahdiya halaaan wa halaahiina soddon iyo saddex mar oo wa kabar allaha ilaahay weyneeya oo allaahu akbar dhaha halaaan wa halaahiina soddon iyo saddex jeer sagaal iyo sagaashan bay noqotay wa qaala tamaama almi'ati boqolkana ku dhammaystira laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir intaana ku dhammaystira boqolka cufirad khataayaahu gafafkiisaa loo dhaafaa wa in kaanad haba ahaadaana midla zabadi ilbaxri hirka badda oo kale rawaahu muslim wa can kacab bin cujra kacab bin cujrata can rasuuli illaahi qaala wuxuu yihi nebiga mucaqibaatun is-cirbiyayaal baa jira mucaqibaad waxaa loola jeedaa shay cirbiya tasbiixda oo mar allaala marka salaada laga baxa ciribteedaa la sameeyaa waa kuwa cirbiya oo daba yaala laa yakhiibu ma hoogo celbiyayaal baa jiro uusan ku hoogaynin kuna khasaaraynin qaa'iluhunna qofka yidhaahda aw faaciluhunna ama qofka sameeya dubara kulli salaatin maktuubatin salaad kasta oo waajib ah gadaasheeda halaathan wa thalaathiina tasbiixa waa soddon iyo saddex mar oo tasbiix ah wa halaathan wa halaathiina taxmiidah iyo soddon iyo saddex jeer oo mahadin ilaahay ah wa arbacan wa halaathiina takbiira iyo soddon iyo afar mar oo takbiir ah rawaahu muslim wa can sacad ibni waqaas ana rasuula wuxuu ahaa yatacawadu mid ilaahay ka magan gala dubura salaati salaadooyinka gadaashooda bihaa-ulaa'i alkalimaad ayuu ilaahay ku magangeli jiray allaahuma ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min aljubni fulaynimo waalbukhli bakhilnimo wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min an uradda in la ii celiyo ilaa ardali lcumri cumrikiisa ugu xun macnaha waa gabow daran oo qofku ilaa dadku ay ku nacaan qofka uu markaa gaaro wa acuudu bika waxaan kaa magan galay min fitnati dunya adduunka fidnadiisa wa acuudu bika min fitnati lqabri qabriga fidnadiisana ilaahu adaan kaa magan galay saasuu markaa rasuulku dhihi jiray rawaahu albukhaari wacan mucaad ana rasuul allahi sal allahu calayh wasalam akhada rasuulku wuxuu qabtay biyadihi mucaad gacantiisa wa qaala wuxuu yiri yaa mucaad mucaadow wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la uxibuka waan ku jeclahay faqaala rasuulku wuxuu yidhi uusiika waxaan kuu dardaarmayaa yaa mucaadu mucaadow mucaad waxaan kuu dardaarmayaa ayuu rasuulku yidhi laa tadacanna inaadan ka tegin ha ka tegin macnaha fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda taquul inaad dhahdo allaahuma ilaahayow aacinnii igu kaalmay calaa dikrika xuskaaga wa shukrika shukrintaadii wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda ilaahu iigu kaalmay oo gacan igu sii rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix wacan abi hurayra ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi idaa tashahada hadduu atixiyaado axadukum axadkiinu atixiyaad ka dhameeyo falyastacid billaahi ilaahay ha ka magan galo min arbacin afar yaquul wuxuu leeyahay allaahuma ilaahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan galay min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa min fitnati almaxya waalmanaati nolosha iyo geerida fidnadeedii wa min shari fitnati almasiixi dajaal masiixu dajaalkii beenta badnaa ee dajaal ahaa ee wax masaxhayay ama isha ka masaxnaa kaas fidnadiisana alla waan kaa magan galay rawaahu muslim wacan cali qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama ila asalaati salaada markuu u kaco yakuunu waxaa ahaan jiray min aakhiri maa yaquulu waxa ugu dambeeya oo uu dhihi jiray bayna altashahudi iyo waaltasliimi atixiyaadkii salaamo naqsiga inta u dhaxaysa wuxuu dhihi jiray allahuma kfir lii ilaahayow ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday wamaa akhartu waxaan dibdhigsaday wamaa asrartu waxaan siriyaysaday wamaa aclantu waxaan muujistay wamaa asraftu wixii aan ku xadgudbay iyo wamaa wixii anta adigu aclamu bihi aad ka og tahay minii xaggayga shayga aad aniga inaan sameeyo aad og tahoon anigaan ogeyn anta almuqadim alla muqadim ahee horumarya ayaa tahay wa anta almuakhiru alla mu'akhir ahee dib u dhiga qofkuu doonaa tahee laa ilaaha ilaa anta adi maahane alla kaloo xaqnimo lagu caabudada ma jira rawaahu muslim wacan can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa yugfiru mid badiya an yaquula inuu yidhaahdo fii rukuucihi rukuucdiisii wa sujuudihi sujuuddiisaba subxaanaka allaahuma rabbana ilaahayow adigaanisa rabbigeenayo wa bixamdika mahadna adaa iska leh allaahuma kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf ilaahayow ii dhaaf ayuu dhihi jiray muttafaqun calayhi wa canha ana rasuul allahi waa caaishe rasuulka alla kaana wuxuu ahaa buutee yaquul mid yihaahda fii rukuucihi iwa sujuudihi rukuucdiisa iyo sujuuddiisa wuxuu ku dhahay sabuuxun quduusu rabu lmalaa'ikati waaruux eeblaabaha qofka tahiran ee aan ceebta lahayn waa rabu lmalaa'ikati waaruux rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuul allahi qaal faama arukuucu rukuucda facadimuu fiihi alrab rabbi ku weyneeye xadiidku wuxuu ahaa waan idiin diiday inaad rukuucda iyo sujuudda qur-aan ku akhrisaan rukuucdana ilaahay ku cacadiimiyo ku weyneeyo oo subxaana rabbiya alcadiim dhaha wa ama sujuudu sujuudana fajtahiduu ku dadaala fi ducaa'i ducada ducada aada ugu dadaala faqanu waxaa xaqiiqa ah faqan waxaa xaqiiqa ah waxaa jadiir ah oo dhab ahoo la arkaa waaye faqanicu ay yustajaaba lakum in laydinka ajiibee rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan abi hurayra ana rasuul allahi qaal aqrabu maa yaquun intuu yahay markuu ugu dhow yahay alcabdu adoonka aqrabu ma wakhtiga uu ugu dhawaasho badan yahay yakuunu uu yahay alcabdu addoonka min rabbihi rabbigiisa markuu aada ugu dhow yahay wahuwa saajidun waa markuu sujuudsan yahay faakhiru ducaaa ducada badiya marka reer muslim baa xadiidka wariyey wa canhu ana rasuul allahi kaana yaquulu fii sujuudihi sujuuddiisa wuxuu ku dhihi jiray allahuma kfir lii ilaahu ii dhaar denbii dembigayga kullahu dhammaantii diqahu kiisa jilicsan wa jillahu kiisa weyn wa awalahu kiisa hore wa aakhirahu kiisa dambe wa calaaniyatahu kiisa muuqda iyo wa sirahu kiisa qarsoon rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waayo dhammaantoodba way igu sugan yihiin saasuu marka rasuulku dhahay wa can caashata radia allahu canha qaalad waxay tiri iftaqadtu waxaan raaraadiyey ama aan waayey annabiy nabiga sala allahu calayh wasalam daata laylatin habeen habeenada u saaxiibka ah fataxasastu waan raaraadiyo waan baarbaaray bay tiri waa dalbay fa huwa raakicun waa rukuucsan yahay ow saajidun ama waa saajido wuu sujuudsan yahay yaquul wuxuu leeyahy subxaanaka wabixamdika subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta wa fii riwaaya riwaayad kale waxay ahayd fawaqacat yadii gacantaydaasaan u raaraadinay ilan guriga waa mugdiye waxay ku dhacday calaa badni qadamayhi gondihiisa calooshooda waa lugihiisa meesha cagta ah wahwa asaguna filmasjidi masjidka uu yahay waa meeshuu ku tukanayay waa labadiisa lugoodna bataan ay suran yihiin ay taagan yihiin wahuwa yaquul uuna leeyahay allaahuma ilaahayo inii anigu acuudu waan magan galay biridaaka raadi ahaashadaadaan min saqatika caradaada ka magan galay wa bimucaafaatika cafintaadana min cuquubatika cuquubadaadii ciqaabkaagaan ka magan galay wa acuudu bika adaan ku magangalo minka adigaan kaa magan galay ciqaabkaagii cadaabkaaga aduun baan kaa magan galay laa uxsi ma koobi kari hanaa-an ammaan calayka korkaaga waayo anta adigu kamaa sidiibaa tahay afnayta aad ku ammaantay calaa nafsika nafsadaada rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan sacad ibna waqaasna radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn cinda rasuulillaahi rasuulka agtiisa faqaala wuxuu yihi nabiga ayacjizu maka caajizayaa axadukum midkiin ayagsiba inuu kasbado fii kulli yowmin maalin kasta alfa xasanatin kun xasano fasa'alahu saa'ilun ku su baa su-aalayo min julasaa'ihi dadka la fadhiyo markaa ka mid ahaa wuxuu yidhi kayfa sideebuu yagsibu u qasbanaya axadkeen alfa xasanatun kun xasano qaala rasuulku wuxuuhi yusabbixu mi ata tasbiixa wuxuu tasbiixsanayaa boqol tasbiixood fa waxaa loo qorayaa lahu asaga alfa xasanatin kun xasano ow amase yuxatu canhu waxaa laga hoobinayaa oo laga tirtiraa alfu khatii'atin kun dembi ah rawaahu muslim alxumaydi wuxuu yidhi kada huwa fi kitaabi muslim saasuu kitaabka muslim ugu qoran yahayo wuxuu u qoran yahay fayuktabu lahu alfa sana aw aw yuxatu qaala albarqaani laakiin wuxuu yidhi warawaahu shucbata warawu cawaana wayaxya bnu lkhataan can muusa waxay ka wariyeen alladii kaas rawaahu muslim ka wariyey min jihatihi faqaaluu ay dhaheen waaxuqtu bikayri alif alifka kuma darin macnaha laba macnay kala yeelanaysaa ow haddii la yidhaahdo ama saan baa la siiyaa ama saan bay noqonaysaa laakiin riwaayadan kale wowbay ku dartayoo fa yuktabu lahu alfa sana alfa xasana macnaha ow yuxadu meeshii ahayd wa yuxadu canhu alfu khatiica macnaha waana laga tiraa kun dembi kun xasanaadna markaa loo qodabi ah calaa kulli sulaawayin xubin walba qof kasa kullu tasbiixatin wasadaqo wa kullu tahliilatin huwa allahu akbarna wacan umi lmumin wayriyata binti radia allahu canhu wacan abi darin ana rasuula allahi wacan abi dar waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi yusbixu waxaa ku waabariista calaa kulli sulaamin xubin walba oo min axadikum axadkiin ka mid ah sadaqatun sadaqo fa kullu tasbiixatin tasbiix kasta sadaqatun waa sadaqo wa taxmiidatin maalin kasta iyo alxamdulilah kasta sadaqatun wa sadaqa wa kullu tahliilatin tahliilku waa towxiidaysiye sadaqa waayo ayaduna wa kullu takbiiratin takbiir kastii allahu akbar kasta sadaqatun wa amrun bilmacruufi macruufka oo dadka la amraa waa sadaqo wa can ilmunkari munkarkii xumaantoo dadka laga reebana sadaqatun waayo wayujziu min dalika arrintaana waxaa kaa gudahaya rakcataani intaasoo dhan haddaad samaysay sadaqadii waad bixisay haddii qofku inta uu samayninna waxaa booskeeda u geli kara rakcataani laba rakcadood oo yarkacuhumaa min adduxaa duxadii uu markaa rukuuco ama uu tukada rawaahu muslim can ummi lmu'miniin juwayriyata binti alxaaris radia allahu canha ana nabiya ayaa kharaja kasoo baxay min cindiha agteeda bukratan subax xiina sallaa markuu tugtay asubxa subxii iyadoo fii masjidiha masjidkeeda fadhisa masjidka waxaa la layihahdaa meesha lagu tukado xataa gurigaaga salliga markaad dhigata qaybtaad kaga tukato masjid baa la yidhaahdaa thuma rajaca kadib waa kusoo noqday bacda an adxaa markuu isagoo soo barqaystay oo soo buxaystay buu u yimid wahiya jaalisatun ayadoo weli fadhisa fa qaala wuxuu yihi nabiga maa silti kama zuulin miya cala alxaali xaaladii allatii taasoo faaraqtuki calayha aan kaaga faaruqay sidii aan kaaga tegay maad weli tahay waaye qaalad waxay tiri nacam haa fa qaala nebigu wuxuu dhahay laqad qultu waxaan idhi aniga bacdaki adigadaasha arbaca kalimaatin afar kelimadood waxaad maantoo dhan dhahaysay afar kelimad baan idhi halaata maraatin saddex jeer low haddii wusinad lala miisaan sameeyo lala miisaamiyo bimaa qulti waxaad dhahaysa mundu lyowmi maantoo dhan la wasanadhunna isku miisaan bay noqonayaan waxaan idhi buu dhahay nebiga subxaana allahi wa bixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi afartaas kelimad keliyaan idhi rawaahu muslim baa xadiidka wariyey subxaana allahi ilaahay baa nasahan wa bixamdihi maadna asaa iskale cadada khalqihi intuu khalqay oo dhan wax la eg wa ridaaa nafsihi nafsadiisa ridaheeda iyo wa carshihi carshigiisii miisaankiisa zinadiisii culayskiisii wa midaada kalimaatihi kalimooyinkiisa waa midaada kalimaatihi waa kalimooyinkiisa faraha badan iyo ballaarnaantooda aan la koobi karin oo aan la xisaabi karin rawaahu muslim wa fii riwaaya lahu subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi ridaaa nafsihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi midaada kalimaatihi mid kasta gooni in loo dhaho ama subxaana allahi wa bixamdihiyo cadada khalqihi wa ridaaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi rawaa fii riwaaya tirmidi waxayd alaa ucallimuki miyaanan ku barin juwayriyey kelimaatin kelimaad taquuliinaha aada dhahdo subxaana allaahi ilaahay baa nasahan cadada khalqihi khalqigiisa tiradooda subxaana allahi cadada khalqihi subxaana allahi cadada khalqiga saddex jeer subxaana allahi ridaa nafsii subxaana allahi ridaa nafsii subxaana allahi ridaa nafsii subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi zinata carshihi subxaana allahi midaada kalimaatihi subxaana allahi midaada kalimaatihi subxaana allahi midaada kalimaatihi oo saddex saddex jeer markaa ah wacan abi muusa alashcari can nabiyi sal alla alayh wasalam qaala wuxuu dhahay mathalu ladi midka tusaalihiisa yadkuru rabbahu rabbigii xusaaya iyo waladii midka laa yadkurhu aan ilaahay xusaynin mahalu lxayi waalmayiti waa qof nool iyo qof dhintay oo kale kan ilaahay xusana waa qof nool kan aan rabbi xusinna meyd buu la mid yahay rawaahu lbukhaari wa rawaahu muslim faqaala wuxuu dhaha nebiga mathalu lbeyti gurigii tusaalihiisa alladii yudkaru allahu fiihi alla lagu xuso iyo walbeyti guriga aladii laa yudkaru allahu fiihi aan ilaahay lagu dhex xusin mathalu lxayi waalmayiti bay la mid yihiin wa can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yiri qaala rasuulku wuxuu dhaha yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu odhanayaa ana anigu cinda danni cabdii bi addoonkayga medihiisa agtiisaan ahay qof kasta wuxuu iga malaystuu iga helaa wa ana macahu anigana addoonkayga micigiisaan ahay idaa dakaranii markuu ixusaayo fa in dakaranii hadduu igu xuso fii nafsii nafsadiisa dakartuhu fii nafsii nafteedaan ku xusaa buu yidhi ilaahay wain dakaranii hadduu igu dhex xuso fii mala-in jameeco dhexdooda dakartuhu waxaan ku xusaa fii mala-in jameeco iyo koox khayrin minhum ka khayr badan waa malaa'igtee muttafaqun calayhi wacanhu qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay sabaqa waxaa hormaray almufariduuna kuwii ilaahay xusaayey qaaluu waxay dhaheen wama almufariduuna yaa rasuula allah yay yihiin dadka qaala rasuulku wuxuu dhahay addaakiruuna allaha kahiira waaddakiraatu waa wiilasha wax badan ilaahay xusa iyo gabdhaha wax badan ilaahay xusaa sabaqa way horumareen khayrkii iyo jannadii iyo wanaagay u hormareen almufariduun mufaridiintu waa adaakiruuna allaha kahiira waadaakiraat rawaahu muslim ruwya waxaa kaloo la wariyay almufariduuna bitashdiidi ra ra'da in la shido oo mufaridun markaa la yidhaahdo wa takhfiifiha waa la khafiifin karaa waalmashhuur sida caanka ee fiican aladii qaalahu ljamhuur attashdiid waa in la shido wa can jaabir qaala samictu rasuula allahi ayaan maqlay yaquul asagoo dhahaya afdalu dikri dikri iyo xositaan ilaah waxaa u fadli badan laa ilaaha ila allah rawaahu tirmidi wa qaala xadiidu xasanu can bin bushk ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ina sharaa'ica alislaami islaamka sharaa'icdiisa iyo qeybihiisa diinta qad kahurad calay way igu badatay way igu badatay ee fa akhbirnii ii sheeg bishay-in shay shaygaasoo atashabathu bihi aan ku dhego hal shay oo aan qabsado oo aan laasimo oo aanan ka fuqin ii sheeg qaala rasuulku wuxuu dhahay laa yazaalu lisaanuka carabkaagu yuusan ka zuulin ratban inuu u qoyan yahay min dikri illaahi ilaahay dikrigiisa subxaana wa carabkaaga dikriga allaha u qoynaada rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wacan jaabir can ilnabiyi qaal man qaala qofkii yidhaahda subxaana allahi wa bixamdihi gurisad lahu waxaa loogu talaalaa makhlatun timir fi ljannati jannada geed baa jannada loogu abuuraa rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan wacan ibni mascuudin qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi laqiitu ibraahim ibraahim baan la kulmay sala allahu calayhi wasalam leylata usriya bi habeenkii lay dheelmiyey faqaala wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow iqra' iga gaarsii ummataka ummadaada minii xaggayga iiga akhri assalaama salaam wa akhbirhum u sheeg ana aljannata jannadu tayibatun inay tahay mid qiib ahoo wanaagsan carasan ah macnaha inay tahay mid oo qiib ay tahay aturbati ciiddeeda cadbat lmaa'i biyaheeduna uu macaan yahay wa inahaa qiicaanu waa dhul qiicaan ah qiicaanka waa dhul siman baa loola jeeda waa makaan mustawi ah oo markaa siman wa anna hiraasaha waxa lagu abuurto oo lagu beertana waa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar miraha lagu beertana waa kaasaa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan can abidardaa qaala qaala rasuulku wuxuu yiri buu yidhi alaa unabi'ukum miyaanan idiin sheegaynin bikhayri acmaalikum acmaalihiina camalada aad qabanaysaan kuwa ugu khayr badan wa asgaahaa ugu tahiran cinda maliikikum boqorkiina agtiisa waa ilaaheeye wa arfacihaa ugu korqaadid badan fii darajaatikum darajooyinkiina wa khayrun lakum idinkaga khayr badan min infaaqi aldahabi waalfida fidada iyo dahabka bixintooda wa khayrun lakum idinkaga khayr badan min an talqow inaad la kulantaan caduwakum cadowgiina oo fatadribuu ay gooye fatadribuu aada goysaan acnaaqahum qoorahooda oo wayadribuu ayaguna ay garaacaan ama ay gooyaan acnaaqakum qoorihiina qaaluu waxay dhaheen balaa nacam ha rasuulkii allow noo sheeg qaala wuxuu dhahay nebiga intaasoo dhanna waa dikru llahi tacaala ilaahay xuskiisa subxaana wa tacaala rawaahu tirmidi wa qaala alxaakim wa abuu cabdullaahi wuxuu yidhi isnaaduhu saxiix sanadkiisu waa saxiix wacan sacad ibn abi waqaas radia allahu canhu anahu sacad ayaa dakhala wuxuu usoo galay maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa isagoo ah wacan sacad ibn abi waqaas annahu dakhala maca rasuuliillaahi calaa imra'atin naag buu usoo galay wa bayna yadayhaa horteedana naw ay daadsan yihiin mireed aw xasa ama qururux oo tusabbixu bii ay ku tasbiixsanayso waa baalkan tusbaxa oo kale intaan hadda sida uu yahay loo samaynin laftimireed bay subxaanallah markay dhahdaba meel bay dhigaysaa ama quruxii dhagxaanba intay soo urisay way ku tasbiixsanaysay fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi ukhbiruki ma kuu sheegaa bimaa shay huwa asagu aysaru calayki min haada kaaga fudud waxaan intaad waxaan ku tasbiixsatay laftimireedkan iyo wax kaaga fudud aw afdal ama kaaga fadli badan faqaala wuxuu yidhi subxaana allahi cadada maa khalaqa fi lsamaa'i wa subxaana allahi cadada maa khalaqa fi lardi wa subxaana allahi cadada maa bayna dalika wa subxaana allahi cadada maa huwa khaaliqun wallahu akbar mithla dalik walxamdu lilah mithla dalik walaa ilaaha ila allah mithla dalik walaa xawla walaa quwata ila billahi midla dalik intaa dheh buu yidhi inta tusbax iyo waxyaabo kale iyo qoryo iyo laftimireed iyo dhuqurux lasoo gurbiyey aad ku tasbiixsan lahayd waxaad dhahdaa oo kaaga khayr badan ama kaaga aysarsan oo kaaga fadli badan ama kaaga fudud subxaana allah ilaahay baa nasahan cadada maa khalaqa intuu ku khalqay wax la eg fi samaa'i wa subxaana allahi ilaahay baa nasahan cadada maa khalaqa wixii uu ku khalqay wax la eg fil ardi arlada wa subxaana allahi ilaahay baa nasahan cadada maa bayna dalika inta u dhaxaysa tiradooda wa subxaana allahi ilaahay baa nasahan cadada maa huwa khaaliqun in allaale intuu ilaahay alla u yahayu khaaliq u yahay wallaahu akbar ilaahay baa weyn mila dalika intaasoo kale walxamdu lilahi mila dalika intoo kale walaa ilaaha ila allah mila dalik walaa xawla walaa quwata ila bilahina mila dalika rawaahu tirmidi waqaala xadiidu xasan wacan abi muusa qaala qaala lirasuulku wuxuu ii alaa adulluka muku tusiya abi muusow calaa kanzin kayt oo min kunuusi ljanna jannada keedadkeeda ka mid ah waxyaaba kanzi ah oo maal ahoo meel kuugu kaydsan oo jannooyinka waxa loo kaydsada ka mida ah, maku tusiyaa faqultu waxaan iri balahaa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow qaala rasuulku wuxuu yihi laa xawla walaa quwata ila biاllahi muttafaq calayhi kelimadaa bari akhir kalimata laa xawla walaa quwata ila billah fainaha kanzun min kunuusi ljanna waa kayb kaydadka jannada ka mid ah ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayhi xuska ilaahay si qaas ah ma jiro adoo fadhiya adoo taagan adoo jiifa adoo weyse qaba adoon weyse qabin adoo junub ah adoon junub ahayn adoo dhiig caada qaba adoon dhiig caada aadan qabin adoo umul ah adoon umul ahayn intaba ilaahay waa la xusaa baabu dikri llahi tacaala qofka inuu ilaahay xusaa qaa'iman asagoo taagan wa qaacidan asagoo fadhiya wa muqajican asagoo dhinac dhinac u jiifaa wa muxditan asagoo xadad qaba wa junuban asagoo janaabo qaba waxaa idan ayduu dhiig qabtaa ila alqur'aan qur-aanka maahane waayo falaa yaxilu lijunub qof janaabo qaba uma banaanoo xalaal uma aha qur-aanka walaa xaa'id iyo gabar dhig qabta meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq allahu subxaanah wa tacaala aclam